ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند موته أنه كان يقول waxyaabihii buu sheekhu kusoo jiray dhacdooyinka ama masaa'ilkii uu sheekhu u arkayay inay ka yar yihiin gaalnimada weyn ee uu nabigu ka digay aadna oga nabigu sal l slm u dhaleeceeyey una cambaareeyo muslimiintu si ay iskaga ilaaliyaan wasaa'ilka iyo daraa'icda shirkiga iyo wadooyinka keenaya ilaahay diinkiisa in laga baxo wa min dalika waxaa ka mid ah waxyaabaha yaryarkee nabiguna aada oga dayriyey ma habata fi saxiixayn waxaa xadiidka ku sugnaaday saxiixaynka ee maa habata fi saxiixayn canhu sal ly slam cinda mowti markuu dhimanayay annahu kana yaquul subanu inuu odhan jiray lacana allaahu allaha lacnado alyahuuda naxariista ilaaha ka fogeeyo yahuudda iyo nasara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu xadiidka caaisho iyo kii mxuu ahaay abu hurayraba macaanida waa ku yimaadeen kii umu salama macaanidaasi waa ku timid marka xadiidkan laakiin asagu waa muttafaqun calayh lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid culummada usuulka markay axaadiidkan oo kale marhayaan waxay yidhaahdaan waxaa ku jira maslak masaalika tacliil oo waa atanbiih cala alcilla baa ku jira marka waa cilla mansuuso laakiin aan sariixayn oo daahir ah. manaadka ama sababka nabigu u lacnaday yahuudi maxay lacana allahu alyahuuda waannasaara lacnigan yuhuud ku dhacahaya ee nasaara waa xugum xugumka cilladiisu waa maxay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ittikhaadu lqubuuri masaajid waa manaadka iyo sababka iyo cillada keenaysa yuhuud in la lacnado marka sidaasoo alimaam axaadiistuu soo qaatay ka mid taha alimaam abu xaamid alghazali kitaabkiisa shifaa lkhaliil fii masaalik tacliil markuu sharxahay axaadiistuu u keenay ka marka lacana allahu lyahuuda wاnasaara maxaa nabi allow lagu galay oo lacnada ku kasbadeen ittakhaduu waxay yeesheen oy ka dhigteen qubuura ambiyaaihim ambiyadooda qubuurtooda iyo masaajida meel lagu tukado makaanu sujuud oo mowdicu sujuud bay ka dhigteen qubuurta ma caabudahayaan oo ahlu qubuurka ma baryahayaan laakiin meeshii dadku ay ku xabaalaayeen bay ilahay ku caabudayaan marka in cibaadadii iyo qabri laisku dhoweeyo buu nabigu ka digahayaa yuxadiru saxaabadu marka waxay fahmeen qasadka uu nabigu ka leeyahay alghaaya min dalik xikmada keentay nabigu inuu lacnada yuhuud iyo sababu lacni iyo xikmada wara'a dalikay fahmeen yuxadiru maa sanacuu nabi wuxuu ka digahayaa oo muslimiinta oga degaya yuhuud waxay samayso kale inaanu samayno innagu waxaan dhihi jirnay maxay ahayday waysha gowrac dibiga ha ku qusqaatee marna waxaa la yidhahdaa cadhada loo qaba yaxaas yaa biyo loo tontoomaa qolyaha reewabiga yaqaanee markay webiga galaan bay garaacaan biyaho biyahay garaacayan xaaskay fiijinhayaan marka waxaa weeye waxuu nabigu yuhuud u e, e, lacnadayo ama nasaara u lacnadayo oo dembiga ay galeen loogu lacnadayo waxaa weye muslimiintu dembiga haska ilaaliyeen ha ka fogaadeen wa ahraja muslim wuxuu soo saaray can jud annahu samica rasuula allahi sal l slam yaquul man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey muslimiinay kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwii ka dhigta qubuura ambiyaaihim masaajid <clears throat> meel lagu sujuudo lagu tukado ilaahay lagu caabuday ka dhigan jireen falaa tattakhidu lqubuura masaajid qubuurtay ah masaajid ha ka dhiganina koonfur hadda waad garanaysaan koonfur iyo maliindi iyo bambaasi iyo xeebaha deexdo dhan dadkii deganaa iyo kol galbeed marka la aado masaajid iyo qabri waaba islaasimaanba masaajid kastoo meel ku yaalo weyn oday baaba ugu aasan xagga mixraabka qiblada marka dhaqankaasi waa dhaqan hore oo bidco horo oo muxuu ahaayey taariikhaysata wey in la baabiiyay u baahan tahay lala dagaalamo reekoostuga jazaahum allahu khayr dhallinyaradoodii iyo raggoodii ducaadda ahaa ee tawxiidiyiinta ahaa hawsha waa u istaageen wakhti badanna waa ku baxsheen ilaa ay soo gudbiyeen nairobi ay masaajid badan shaqo ka qabteen ilaahay khayr ha siiye hawsha waa in loo istaaga masjid iyo qabri waa in la kala fogeeyo xataa culamaau lashaacira oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin in badan oo ka a ah, kutubtooda waxaa ku qoran masjid iyo qabri kii horeeya xaqle meeshu hadduu qabri ku yaalay oo masjid laga duldhiso maska la duminaya dhihi mayna min baab almuwaasana bayna almasaalixi walmafaasid masjidkan lix milyan baa naga gashay oo dollar howl culus weeye qabrigan yarka ayar intii la bixiyo qubuurtaha lagu dara waa baatil bay leeyihiin meeshaa lagu xabaala isagaa xaq u leh masaajidkaa la dumin lixda milyanba waa la baabiinhaya arrintaa arrin ay culimmadu isku hayaan ma aha ashaacirada shaaficiyada wahaabiyada towxiidiyiinta waa isku meel haddii uu qabrigu dambeeyo masjidka horreeyena qabrigaan la faagahaya qabrigaan bixinaynaa bannaankaan geynayna qubuurtaan ku daraynaa iyo meelaha muslimiinta lagu xabaalaan geynayna masjidku waa in bilaa qabri uu noqdo waxaa ka sii daran weliba inuu xagga qibladii kaa maro oo xagga imxiraabkiiba kaa jiro hawshaasi hawl adag weeye <clears throat> waxaa laga yaaba dadka qaarkood in eh, ay yidhaahdaan waa sidee masaajidkii nebi maxamed baa nabiga baa ku dhex xabaalanee waa sidee hawshaa hawla ay saxaabo sameeyeen ama culummadu ogolaadeen mhe boqoradii reer bani umaya nin ka midoo la odhan jiray baa sameeyey ninkii khilaafayna wuu garaacaya waa dilahayey xoog buuna ku sameeyey wa caaradahu alfuqahaau waalculamaa marka waa bidca uu la yimid boqor muxuu ahaayey faajir ahaa oo jaa'ira uu la yimid weeye walaa yutabacu fiihi hadii dowlad islaama fiican la helo qabriga nabiga gooni baa loo saari masaajidkana waa laga dhex saarahaya dhacday in la iska daba taagnaado sax ma aha culammadu waa ka digeen sheekh islaam timiya ka hadlay waxaa ka hadlay ilaa sheekh muqbil waa ka hadlay kutub baa laga qoray xataa wadaadka shaaficiga ee samhuudi ee la yidhahdo wa aclamu nnaasi fi tawaarikhi wasiyar waagi dambe nafs alqadiyuu caddaynaya bidcadu qaabkay u dhacday culammadu siday u diideen xoog baa waxaan lagu sameeyey waa hawlay marka boqorra sameeyeen mooyeen hadday saxaabe iyo taabiciin iyo culamo loo daayo masaajidka nabi maxamedna cafan qabrigiisana xujradii iyo qolkii caaisho uu ku xabaalabay u dayn lahaayeen masaajidkana dhanka kale umbaa loo waasicin lahaa qolkuu nabigu ku xabaallaa lama soo geliyeen beytka ilaah masjidka lama soo geliyeen laakiin waxaa weeye wa maca daalika iyadoo sidaa tahay wadaadihii boqoradii ka dambeeyey waa un dadaaleeno way waa aragteen hadda masaajidkii qabriga nabiga la qaabili maayo looma tukado oo xullub iyo dhinac dhinac buu yahay waa aragteen waa ka gooyeen derbiba u sameeyeen iyo xaajis dhan oo kala goynaya musallaha iyo meesha lagu tukanhayay iyo qabriga kala faasin waad aragteenraggi eh, tagay baa tagay xataa intaana maanan yeeleenba haddii naloo daayo oo hushuusu ay ku socoto calaa usuuli kitaabillaah iyo usuusha nebi maxamed iyo saxaaba say oga ee loo dayn lahaa ismaysan agbareen qol gooni ah oo nabigu ku xabaalan yahay iyo masjidkii ogaa oo gooni unbaa dhici lahaa laakiin boqoraha wax maamula oo waxay doonaan sameeya wadaad miskiinana hadee usba la dhihi marka horeba adaad u daysa talada waxaanbay kugu samayn hadhow markaad qoosanta wariha us baa kugu filan maciishadaadiiyo noloshaada ha ku ciyaarin wadaadda marka waxay loo soo dimukrahiin baan nahay jirta culays baa jira mafsada dhici marka hore maxaad faajirkan ugu dhiibtay xilka dowladdan adduunka dhanba ilaahay nabi buu ku bilaabay maamulkiisa nabiyullahi aadam baa adduunkan lagu bilaabay oo sidiisiba lagu bilaabay adduunkan waa in nubuwa iyo risaale iyo diin hagtaa la doonhaya marka dambe la rogahayana nabi lagu khatimahayaa oo nabiyullahi ciisa la soo celin oo imanaya idan hawshan adduunyada ila wuxuu u talagalay alaa lahu alkhalqu waalamr inay wada socdaan oo la isku maamulo laakiin adduunya ay fajare iyo daalimiin iyo dawaaqid hogaamin hayaan adduunyadeenni ma aha markay culammadu tacriifinayaan siyaasadda iyo imaamada iyo khilaafada waxay leeyihiin waa xiraasatu dunya biddiin waa adduunka lagu ilaaliyo oo lagu maamulo diinta waxaa soo baxay niman yidhi la kala sooco adduunyadan xagga ha loo maamusho maa lilaahi lilah wamaa liqaysar liqaysar wadaadaba hawsha taqriirinhaya jadiidiya la yidhahdoo shayaaiinah mujrimiin ah kuwa iyaguna calmaaniyuuna ana muslim calmaani caqlaani ku ayaba yimid kale waa lagu kala tegey adduunya kitaabka rabbiga lagu hogaaminaynin waa adduunya daalima murtada faajira wey adduunyadeenni ma ah wayajibu alkhuruuju calayha in lagu baxaana waajibaysa adduunyada noocaas awsha waa in lagu talagalo nabiga marka qabto ushi muslimiinta nabiga markuu dhintay aclamu اnnaasi bikitaab illahi baa loo dhiiba abubakara markuu dhintay cumar baa xigay cumaan adduunyadan waa inay culumo iyo kitaab ilaahay maamulo weeye hadii la waayo waa inaan ku kufrino haddaan tabar weynana waa inaan muxuu ahaay iskaga hijroonno ala aqali taqdiir haddaan hijro awoodi weyno waa inaanan baailka aanan barakaynin oonan taageerin oonuna cablaynin waa inaan hawshaa diidno <clears throat> marka waxaani waa sidaas wey qubuur iyo masaajid la kala fogey innii anhaakum can dalik anugu waa idinka reebahaya nabi allow inta horaba kugu fir nabigu waa saraaxay waa idinka reebahaya nahyigu mar hadduu sariix yahay lafdu nahyi siisa u yimaada inuu taxriim faa'ideeye muran kama qabaan laa tafcal iyo ficilka mudaaric xaraf nafyi la geliya amaadatu nahyi ay ku timid baa laisku hayaa mooyeen hadduu nahyi sariixa yimaado ama taxriim sariixa yimaado inuu taxriim faa'iideynaya muran culummadu kama qaba wa akhraja axmedun bisanadin jayid axmed wuxuu ku soo saaray sanad wanaagsan wa abu xaatim ibn xibaan maxamed ibn xibaan albusti fii saxiixi can ibni mascuudin marfuuca ina min shiraari innaas dadka kuwooda u shar badan waxaa ka a man duul tudrikum ay haleelayso asaacatu qiyaamadu ay ku dullacayso wahum axya iyagoo nool qiyaamadu markay dhao dadka nool ee markaa taagan dad shar badan wey maxaa yeel muminiinta ahluhayrkii maraa la qaadayba waxaa kuwaas lamida iyo waladiina kuwa yatakhiduuna ka yeesha alqubuura qubuurta masaajida shiraaru khalqi illaahi baa lagu tiriyey dadka qubuurta masaajid ka dhigta ee qabriga ku tukada maqaamkii sheekh hebel dirgadii sheekh hebel wakaasa waa laisku dulqaban hayaa xaggeed ka timaadeen xabaalaha far jannaan ka soo baxdan aan ku khalaaweynaynay war xabaalahan iyo cibaadadan maxay ahaayeen halkan aan ka soo foofnay bay ku leeyihiin cibaadadu masaajid gooni ay leedahay qubuurtuna waa gooni waa in la kala sooco shiraaru khalqillaahi wey sheekhu wuxuuhi walaxaadiidu fi hada albaabi kaiiratun axaadiista ku timid baabka in laga dego ittikhaadu lqubuuri masaajid waxaa weeyaan way badan tahay wa fiiha axaadiista waxaa ku jira altasriixu caddayn la caddeeyey bilacni man ittakhada alqubuura masaajid in la lacnaday iyo habaaray naxariista ilaahay laga fogeeyey ruuxii ka dhigtay qubuurta qubuurta masaajid ka dhigto meel lagu tukado maca annahu laa yacbudu ila allah asagoo weliba alla mooya axad kale aan caabudayn asagoo ilaahay keliya caabudahay oo alla baryahaya marba hadduu qabri u dhowaado halkaa uu fadhiisima ka dhigtay iyo makaanu cibaado wasiile iyo dariiqo keeni karta waagi dambe in la caabudo qabriga asaga waana wixii qowmu nuux ay eedeen shirkina uu ku yimid sababkiisuba wadalika nabigu sidaa wuxuu u yeelay oo u lacnaday ummaddana ugu diiday liqaطci dariicati الtashriik wadaajinta wadiiqihiisa in la xidho dariicadu waa wasiila iyo ariiq weeye wuxuu nabigu saa u yeelay wuxuu rabaa inuu gooyo wadiiqaha ama waddada keeni karta ilaah iyo khayrkii in laisku daro ha la kala fogeeyo iyo wa dafci wasiilati الtacdiim iyo ariiqa weynaynta tacdiimka ligayr اllaah ilahay hayrkii in la weyneeyo wixii keeni kao dham in laga hortago waa qaacidau sadi daraa'ic waxyaabaha mafaasida iyo dhibaatooyinka keenhaya in laga hortago waa waajib waxaana ugu qiimo badan oo ugu waajibsan in laga hortago wadooyinka iyo duruqda noo geyn kara ilaahay khayrka inaan caabudno ama shirka ku dhacan ilaa culummadu waxaan muran ka jira agtooda qadiimihim wa xadiisihim oo mutafaqa mafsadada adduunka u weyn waa ashirku waalkufr maslaxada adduunka u weyna waa altawxiidu waaliimaan farqi taasi muran ma laha waddo kastoo marka dhaawacaysa tawxiidka waa in laga hortago ayadaana u mudan in laga hortago wa fiiha tasriix bilacni man ittakhada alqubuura masaajid maca annahu laa yacbudu ila allah wadalika liqaطci dariicati الtashriik wa dafci wasiilati الtacdiim wawuruudi wawarada cafwan wawarada waxaa soo oray maa yadulu wax tusahaya calى ana cibaadaة اllahi cinda alqubuur bimansilati itikhaadiha awhaanan tucbad waxaaba soo aroray qodobka kii hore kaba darano calى ana cibaadat allah ilaah in la caabudo cinda alqubuur qubuurta agtida lagu caabudo bimansilati waxay la mid tahay itikhaadiha qubuurta in laga yeesho o laga dhigto awhaanan ilaahyo tucbadu la caabudahayo raja maali daliilkii waa kana akhraja maalik baa soo saaray fi lmuwaطa ana rasuula اllahi sal ly slam qaal allahuma la tajcal qabrii wahanan yucbad ishtada gadb اllahi calى qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaihim masaajid allahuma laa tajcal qabrii waanan ilaahu qabrigayga ha ka yeelin mid sanam la caabudo waanan ay macbuudan waanku waa kullu maa ubida min duuni illaah kullu maa cubida min duuni illaahi baa waanka la yidhaahdaa wadaadaha qaarkood waa kala bedelan sanamkuna waa kullu maa cubida min duuni illaahi calaa suurati makhluuq waa shay sanam la sameeyey oo ruux bani aadama loo ekaysiiyey ama shimbiriga gorgor laga dhigay ama libaax laga dhigay mar haddii suuratu xayawaan loo sameeyo xaggana la caabudo sanam baa la yidhahdaa bay leeyihiin wadaadaha qaarkood hadduu uusan suuro bina aadam iyo suuro noola lahayn laakiin dhagax iyo geed la barakaystoo la caabudo uu yahayna waa waan sidaasay yidhahdeen marka wasanku acamu min asanam kullu sanamin waa waan walaysa kullu waanin sanama saasay noqonaysa waadana waa cagsiyaan sida ibn cabdilbar oo kale si kastaba noqotee waa shay kastoo alla sokaday la caabuday qabriga nebi maxamed oon suuro lahayn bu nabigu wuxuu leeyahay allahuma laa tajcal qabrii waanan allow qabrigayga ha ka dhigin sanam yucbadu la caabudo bacdu ahlicilmi waa waxay ka niqaashaan lafdiga sugnaanshihiisa yucbad lafdiga yucbad sugnaanshihiisa waa ka murmaan oo nakaara macnawiya ku jirta ay waxayna kaga jirtaa waankaaba maa ubida min duuni illaahi ah marka yucbad in la keeno fasaaxadii nabi maxamed ba makeenaysa yidhahdeen allahuma laa tajcal qabrii watnan yakfi baa ku filan alwathan waa maa cubida min duuni illaah huwa almacbuudu min hayr illaah marka yucbadu waa taxsiilu xaasil laa faa'idata fiihi halkaasi waada la mareen laakiin waxaa la odhan karaa waa tawkiid iyo iyo rafci lilmajaaz iyo ibطaal lilta'wiilaat marka waxba la tuuri mahayo nabigu waa ku adkaynaya sanam la caabudo alla ha ka dhigin watan la caabudo alla ka dhigin idan watankun waa maay asalba waaba la caabudo jiray ishtada qadab ullah ilaahay cadhiisa daraatay calaa qowmin qolyo ittakhaduu ka yeesho qubuura bay ku daraatay ama ku daraato way ilaahay ku adkay allah u xadiidka asalkiisu ninka lahada imaam maalik muwaa asagoo mursalo kusoo saara laakiin meelo kaleo ku yimaada asagoo mxuu ahaayey mawsuula cinda albazaar wagayrihi waana xadiid saxiixa weeye <clears throat> wabalaqa ma aniga amse waa idinka hadi waxaas bismillah lasgeli karaa ayaan iskaa dameeyey <clears throat> wabalaqa fi dalika arrinkaasuu nabigu ku xildhaaraday xataa lacana ilaa uu nabigu lacnado naxariista alla ka fogay ama u habaaray zaa'iraati اlqubuur gabdhaha qubuurta booqdee ku bata kama akhrajahu ahlu sunan min xadiii bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal lacna rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu lacnaday bu ibn cabaas yidhi zaa'iraati اlqubuur gabdhaha iyo dumarka qubuurta booqda ee wakhtiga ku baxsha iyo wlmutakhidiina kuwa ka yeeshay ragga iyo dumarba calayha cala lqubuuri اlmasaajida masaajidda meelo lagu tukada iyo meelo lagu ictikaafo kuwa ka dhigta iyo wsuraja wasuruj surujkuna waxaa weeyaan waa faynusyo iyo qandiilo jamcu siraaj waa dad qolyaha habeenka ifinhaya laambad bay u shidaan qabri xabaalbaad maxay ahayd dab baa ka shidan faynuus baa ka shidan tariig baaba ka shidan waad la yaabaysaa xadiidkaani waa xadiid saxiixa weeye intiisa kale lafdiga laakiin assuruj waa munkar lafda munkara laa tasixu alimaam tirmidi baa xadidka soo saariya khayrkii wuxuuna yidhi waa xadiid xasana fii jaamicihi saddex boqol iyo labaatan wa sakata calayhi abu daawuud fii sunanihi fahuwa cindahu saalixun wasaxaabu ibnu xibaan walxaakim laakiin alimaam axmed bn xambal wuxuu hi asagu lam yasix xadiiduhu hada cindii xadiidkan abu saalix baadaan baa ku jira mawla umihani baa ku jiro oo markaasi aad loo weeraraa wa qaala imaam muslim isagu wuxuu yidhaha fi kitaabi atafsiil tafsiil sunan hada alxadiidu laysa bihaabitin wa abu saalixin baadaam qad itaqa annaasu xadiidahu walaa yahbutu lahu samaacun min ibni cabaas faafaahinta albadru munir majalka shanaad saddex boqol afartan iyo lix fatxu baariga ibn rajab alxambali majalka saddexa laba boqol iyo hal kow biljumla xadiidku waxaan ka ahayn lafdu suraj aan ka ahayn waa saxiix shawaahidna waa leeyahay uruq badanna uruqna waa leeyahay laakiin lafdadaasi tafarada biha abu saalix baadaan mawla umahani waa nin daciifa fahya munkaratun cinda ahli اlxadiid inta kaloo xadidku waa sugan lacana allahu zaa'iraati اlqubuur wاlmutakhidiina calayha almasaajid intaasi ayadun muran ma laha inay sugan tahay laakiin lafdiga u dambeeyun baa laisku haysta walacala waxaa laga yaabaa wajha takhsiis الnisa haddii la isweydiiyo le nabigu dumarka muxuu u magay ragga muusan taabanin dumarka muxuu ka doonay oo nabigu u lacnadahaya walacala wajha takhsiis الnisa dumarka gooniyeeridoodu wajkeedu inuu yahay laga yaabaa ama sababku inuu yahay bidalika arrinka lacnada lagu gooni yeelay lima fii dabaa'icihina min الnaqsi almufdi ila اlictiqaadi wالtacdiimi biadna shubha dumarku ragga waa ka jilacsan yihiin waa ka nugal yihiin waxyaaba badan bay ku kadsoomaan waa ku dagmahayaan saa darteed mushrikiinta iyo dawaaqiidda iyo tuugta iyo fajaradu dadkay duubsadaan makasta u badan dumar badanna waa halligaan limaa fii abaacihina abcigooda wuxuu alla ku abuurayo min annaqsi muxuu ahay liidnaana ama dhimanaan ay dhiman yihiinoo ragga ka dhiman yihiin naqsigaasoo almufdi gaadhsiinaya ummadda ku keeni kara ayagana ku keeni kara ilal ictiqaad inay rumeeyaan iyo watacdiim inay weyneeyaan ilahay keyrkii weyneeyaan biadnaa shubhatin shuba u yar waxaan daliilba ahayn ama axadba ku kadsoomin bay ku kadsoomi karaan oo ilahay khayrkii bay weynayn karaan ictiqaad xun baa geli kara marka horeba marka waa laga fogeey qubuurta ka fogaada ka carara layidhi marka waxaa lagu bushiyaa axaadiistii caaisha iyo nabi allow haddaan tago baqiic iyo xabaalaha haddaan tago seebaan u salaamaa iyo xadiidkaas quuli saadhay uu nabigu yidhi iyo haweenayda iyadoo qabri dul joogto oysa nabigu uu soo maray uu yidhi yaa amat allah ittaqi wasbiri axaadiitaasay u daliishadaan midkan dambe asagu itaqi laha wasbiri fa inama sabru cinda sandat lula asagu daliil oo ma aha qadiyadda gabadho ku jirto ooysu nabigu waana ka reebay waana la hadlay hawshana ma aysan qaadin kadibna waa ka waantoontay ama caaisho waxaa leeyahay xadiidkeedu xujo oo aha baabkan asaga ah axaadiitana lagama horkeeni karo waa masiiqa liajli macnan laa yakuunu xujatan fii hayrihi xadiidka caaisha wuxuu khuseeyaa sunnatu ziyaarati اlqubuur qubuurta haddii la booqanaya qaabkii loo booqan lahaa iyo sidii loo salaamayna loogu ducayn lahaa adabkaasuu nabiga ku cadaynayay laakiin dumarku xaq ma u leeyihin qubuurta inay booqdaan ama ay ku noqnoqdaan xadiidka caaisha ma uusan ka hadlin maa siiqa liajli macan laa yakuunu xujatan fii hayri si kastaba noqotee aad baa lagu dagaalamaa uu madhabka jumhuur ahlicilmi waa maxay karaahiyatu ziyaarati nisaa lilqubuur bay u badan yihiin culummana waa xaaraan bay xaanaanbilada wakhti bay hawsha ku bixiyeen gabagabaduna waxaa laleeyahay lafdiga zaa'iraad baa daciif oo riwaayada ibni maaja baa saxo waxaa saxa lacana allaahu zawaraat اlqubuur haweenaydu inay marmar qabriga booqoto lama diidane inay shaqo ka dhigato oy ku noqnoqotaa la diidan yahy nimanna halkaasay ka baxeen waxaan ku jamcinaynaa axaadiidta fasaxday dumarku inay qubuurta booqan karaan waa markay marmar tagaan axaadiidta diidanee lacnadda ka reetibnaan waa markay dumarku ku bataan oo aroortaba ku kallahaan qubuurta hadda ku yaalla haddaad ruua rur kusoo xabaalayso tagto waxaad tegaysaa qolyo biyo wada oo qabriga rushaynhaya ee ubax ubax dhigahaya cuud u daarahaya oonsinhaya qayaha iyo meesha wax ka kamkami waad yaabaysa oo qubuurtan hindida waxaa samaysa qolya hindida islaamka sheegta ayaa waxaa sameeya iyo qolyo kale ku khaldamay qabri dhanoo doog lagu beeray oo ubax dhex yaallo oo midbaa dhalo barfuuna maalin ku dhameeya anoo la taagan ku dhameey barfuum la soo baxay soo fish fishta oga ibir dhigay inaan la hadlaan damca waan isfahan weyne afkiisi ma aqooni anasna ay garan waaye ku kala tagna dhalo dhanoo barfunu ku dhameey waa tagay waa meesha yara kareko waad ot meel meel kale ma ninka aroorta tag waad arkaysaan weliba khaasatan aroorta maalinka jumcada ah iyo maalinka arbacada ah waxaa islaan hindia iyo oday hindia isdaba marahayaan oon yaabaysa dhaqankaa dhaqan weli baaqia wey ummadda waa in looga dego aada loogala dagaalamo <clears throat> walaa shaka shakina ma laha ana cilat الnahy nahyiga ciladiisu iyo sababkiisu can jacli qubuuri masaajid masaajida qubuurta in laga dhista layska reebay wa can tasriijiha in la faynuusiyo la ifiyo wa tajhiisiha in la nuuradeeyo oo la sibdhiyo ama shamiinta la mariyo iyo wa rafciha in la dheereeyo iyo wa zakhrafatiha in la qurxiyo oo la naashnaasho hiya ciladu waxaa weeye maa yanshaw waxa ka dhalanhayo can daalika arrinkaa ka dhalanhaya qurxinta nuuradaynta dhisidda koryeelidda dheeraynta waxaa ka dhalan min alictiqaadaat alfaasida ictiqaad faasida ka dhalan in la dheereeyo xadka laga bixina lama ogolo bal ijmac bay culumadu soo guriya arrinta iyada ah in la shaminteeyo shamintiya dhagax lagu xidhaan lama ogolo in la qurxiyana lama ogolo alimaam ashawkani kitaab buu ku qoray taxriim rafci اlqubuur sharxu suduur bitaxriimi rafci اlqubuur alimaam cabdiraxmaan yaxya almucalimi kitaabba ku cimaarat اlqubuur uu isaguna ka alifay culum waqtiba hawshaa ku bixiyeen lama ogolo hawshaan adduunka haddaad joogtana inaad qadqaadoos dheeraysood kibir iyo sanka taagto laguma ogol ummadda lagula simhaya qabrigaaduna qubuurtu la sinaanhaya qabriga waa qabriga sheekh hebel soo inuu ka dheeriya qubuurta oo ka qurxsan yahay waa lagula simi caraa lagu saari lagu dhisi mahayo lagu dheerayn mahayo waa risaalo dhanoo nabigu u diray muxuu ahaa caliy fii saxiix muslim xadidka abilhayaj alasadi can cali bn abi aalib wuxuu yihi miyaan kuu daraynin nabigu ii diro kale oo maxaa jira maxamed baa maalin iidii buu halkan ka dhaqbax ciidan kaxayso qabriga ad artee dheer dhulka la sin sanamka ad arto wixii taallaa dhulka dhig taallooyinkii ina cabdilla xasan iyo maxawataaki iyo dhagax tuur iyo mxuu aha isheeg axmed guray iyo iisoo ururiya alaabtii swshi iyo alaabtii meesha taallay waad garanaysaan waxaas dhulka in lala sima wey kulli dhulkaa la dhigaya haadaa diinu moxamed sal ly slam lama ogola taallala taage iyo waxyaabaha lama baahno dadka annaga agtaanaga magaca ku ee taariikhda leh ee soo halgamay ee halyeeyaha ah ee ummadda wax taray waxaan ku takliidinaynaa mxuu ahay camalkoodii taaladoodii biliqidaai bihim in lagu daydo camalkooda saalixa la ammaano loo duceeyo dhaqankoodii ummadda loo sharxo wanaagsanaa taariikhda lagu qoro abaalkooda waa in loo xajiya laakiin taalla waa hawlihii asnaamta howlahaas hawlihii gaalada wey dhaqan gaalo hawshaas weeye taarikh اlumma اlislaamiya waa maxfuuda dawaamin bay ku taallaa waa in la soo celiyo ummadda looga sheega taarikhdeeda ummaddan islaamka ma ummad hadda soo ruclaysay waa ummad taariikh leh oo abtir leh waxaa lagaga bilaabay eh, mxuu ahaaye eh, maraykanka hormaa la helay yaa helay fasco digama iyo christopher columbus iyo majilan iyo ibnu maajid iyo waxbaa lagugu lugeyn war kuwan hay dirine eh, in islaan in gaalaba ha ahaada laakiin nimank dadkii muslimiinta ummadda anfacay culammadoodii qaadadoodii mujaahidiintoodii haloo ummadda ha la baro waaga dambe waxay tagoontay wiilashii yarkaa soomaalida islii fadhiyey haner ha iga hooyada cay buui wallahi haddaad haner iga caydo wixii kugu dhacda arki doona maalowba nin iga sheekaynhay anaa taagnaaba dhegaysanaya dagaalamay nin nin ku qamamay maxaa jira iga caayb haneriba iga caayay kii mxuu ahay kubadda ciyaari jiray sakaraadka talyaaniga mise mise buu ahaa hooyada caay buu hooyada ha caay laakiin haner igama caayi karo hooyadii in la caayo waa ogoliga ka dagaalami laakiin haddii ninkaa la caayo wax u hadhay ma jiro waa dagaalamhaya halkaas wiilashii somaliyed mar hayaana jooga isli waa baaba baaba hawlahan waa in laga fogayo ummadda kama abata fi صaxiixayn can caaisha radi allahu tacaala canha ana uma salamata dakarat salama muhaajiraat lxabashay ku jirtay way soo aragtay xabasha wixii ka jiray ana uma salama dakarad waxay u sheegtay lirasulilah subanaha u sheegtay kaniisatan kaniisad ra'ataa ay ku aragtay biardi alxabasha umu salama dumarkii hijrooday halkaa tagay bay ahayd weliba qiso dher bay leedahay maalinkii intii e, jacfar niqaashay oo hawsha caddaatay oo inoo gargaaray oo salaatiintii iyo e, saraakiishii iyo mas-uuliyiintii xabasho dhan ay dhaheen nimankan waa in la qabto oo loo dhiiba quraysh oo la celiyo boqorkii najaashina uu diido oo yidhi wallaahi allaan ku dhaartay inaanan weligay dhiibaynin maa cishtu xaya oo lagu kala baxay allaan ku xamdina muddaan nabad ku joogna ay dambe baa ku baxay ee xabashi ku qabsaday kharaja calayhi haair markaasay tirisaan maalinka u walba haray kulligaa yagi intaan meesha ku joogno toddobaatanka annaga ama sideetanka anagi hadhiyo habeen waan seexan weyne alla bari iyo duco baan bilownay dheheen maxaan ka baqanay umusalama ka sheegtay waxaan ka baqaynay tiri intuu ninkaa adkaada khaarijka ah oo najaashi la tuuro in nin shaydaan oo nasraani oo masiixu mushrig intuu meesha qabsado uu quraysh noo dhiibo ama na baabi'iyaba kadib waa duceeyey ee zubayr ibnu cawaama rag u dhalinyaraa oo xoog badnaabaa isaga dabaal maysan aqooni carabta niman quraysheed baa webi arag webi weyn baa meel dhankiisa kale lagu dagaalamaya webiga ruuxii tallaabee gudbo unbaa ciidanka u tegi karoo arkaya dagaalku suu dhacahayo marka waxaa la sameeyey sibraar baa loo afuufay laba sibraar oo idiin baa intii la afuufay oo kubad laga dhigay baa feedhaha loogu xidhay gal marka adugu ku tallow uu ku tallaabay u gudbay dagaalkii amin barqun bilowday galabka lagu kala fodqaaday najaashi baa ila u gargaaray khaarijii khaarijii baa la jabiyey markaasuu soo noq isagoo bishaaro wada haddana baaliba feeraha kusoo xidhay uu soo tallaabay markaasuu u bishaareeyey sujsuga bay la dhaceen kulli waa sujuudeen ilahay bay u sujuudeen idan waxaa weeye hawshaani marka khaladaadka aragtay bay qayba soo gudbisay najaashi marka nin caajis buu ahaa bannaanka iska geeyey markay saraakiishii xabashoo dhan israaceen waxay isku raaceen kulligood biitifaaqi اlmukhaalif annaga iyo kuwana khilaafsan waxay og yihiin markay boqoradii iyo salaatiintii iyo bataariqadii iyo saraakiishii kul yidhahdeen nimankan waa in la celiyo ooy boqorka ka codsadeen inuu diidosan ku dhufto keligii baa diiday vito isticmaalay xaqu naqd yuu isticmaalay waa kala tegay dowladoo dhan waxay isku raacdeentay laaluush la siiyey in nimankan la celiyo keligii baa go-aan qaata la celinayn hal yakuunu hada arajul caajizan ninka go-aanka qaadanaya ee umma ajnamiya u timid oo qaxooti ah u khilaafaya dowladda oo dhan saraakiisheedii quwaadeedii malatarigeedii culummadeedii fuqahadeedii kulli san ku dhuftay kayfa yakuunu caajizan ninkan ninka go qaatay mi inuu al fuliyo awoodi waayo koluu sii marayo mxuua towreed baa qabta sidan iyo injiil baa qabta yidhaahdo ma inuu hal xugum fuliyo awoodi waayo waa sheeke barley wey wadaadda hawsha ka fiirsanin baa ku khaldama qadiyadda ayada <coughs> ra'ataa biardi alxabasha ma fiiha min asuwar iyo wixii ku dhex yaalee suurada iyo muxuuah taallooyin ah sawiro ila waa taqaanaa maryamo ay ku sawiraan waxay ku sheegaan maryamo iyo nabi ciiso yar iyo waxbay meesha ka taagaan waa dhaqankoodaba bannaanka hore ay ku sawirahaya intaan gudahaba la gaadhin hawshii bay nabigu u sheegeen nabigu markuu inuu ka digo nabigu wuxuu ulaa'ika kuwaas nasaaradii wixii la halmaalay masaajidoodii iyo muxuu ahay macaabiddooda wax ku sawiraay idaa maata fiihim rajul markuu nin ka dhigto ka dhinto aw ilcabd ama adoon asaalix nin wanaagsan hadduu dhinto ama adoon wanaagsan dhinto banow calaa qabrihi masjidan sawirkan meeshu ka yimid iyo meeshuu kasoo jeeda la siinhaya taarikh baa loo dhiibahaya taariikh min allaahi ka timid baa loo dhiibahaya nabigu u sheegahaya ile asagoo nabigu weligii ma tegay meelahana ma yaqaanee waa loo waxyooday waana loo sheegay banow calaa qabrihi masjidan ninkii wanaagsanaa qabrigiisay lanatakidanna alayhi masjidan suuratulkafi sokumada arag howlihii weeye wa sawaruu markaasay sawirahayaan fiihi masjidka gudihiisa tilka suwar sawirkiisiibaa meesha la keena taallodiisi waaga dambe caruurta waxaa laga dhaadhicin aabbayaalkiin sawirkan ay caabudi jireen taaladan bay baryi jireen u tukan jireen barakaysan jireen ilmihii wixii baa lagu akhrinhaya waa u dhammaatay raadkii waa dhumeen ma ogtahay cilmigu waa tagahaya nabi wuxuu uhi iska ilaaliya ulaa'ika shiraaru cinda allah kuwa qubuurta masaajid ka dhigta ku tukada dadka sawiree meesha dhexdhiga taallooyinka barakaysta ama macaabidda waxaa dhexdhiga waa shiraaru lkhalqi cinda allah khalqiga ilaahay u abuura kuwa u shar badan weeye hawsha hawl culus weya in la iska ilaaliyo nabigu waa ka digay nimanka ummadda waa ka fogeeyey laakiin kuwa muxuu ahaa islaam iska yeela oo reemagaalo iska doon ah ayaa baryahantaba waxaa nugu dhex wada sawirka iyo albunada la buuxsaday iyo bugaag wax lagu gurtay reemagaalaba la moodaaba waagan yaraa waa kan anoo yaroo ilmo caruura waa kan markaan iskuulka brimary school aan marahay muxuu ahaaye secondaryga waa ka jaamacadayda alaabtaydi raggan waa saaxiibaday markaan qalin jabanhay hawlihii waa ka album dhan buu wataa boorsadhan oo sawirro ah ya telefoonnaha eh, xarku shabaal mujaahidiin ha loo geeyo wixii telefoon ku jira eh, sawir ha loo geeyo cabdikaafi wuxuu leey telefoonnaha hadda ka daran oo laga buuxsadaa nimanka ha loo geeya adhe hadda iyaga isku fiican yihiin <clears throat> hawlahaas nimankaasa ku fiican laakiin hadda ninka intaabta waa maxaad umuur shaksiya baad soo gasheen maxaa kaa khusay waa afaara khaas ah afaarahaygu soo gelahaya niman afaaraha gacanta la geli oo ilaahay uu kaalmiyey baa jooga ayaga ha loo geey laakiin annagu haddaan afaaraha faraha la gallo <laughs> bangaani baana taqaan ciyaadan biاllah walibni khusaymata can mujaahid ibnu khusayme waxaa u sugnaaday can mujaahid ibni jabr almaki tilmiid ibni cabaas afara'aytum اllaata wاlcuza markuu fasirahaya wuxuu yidhi laato maxaad ahayd laata min allaahi baa laga keenoo ilxaad iyo taxriif bay ku sameeyeen wadaadaha sheego oo halkaa ka niqaasha laata waxaa laga keenay min allati waana tacjiinka iyo wax in la qoosho kibista intii la dhigo canjeer inti laga bixiyo subug lagu shubo caan lagu shubo oo shaa lagu shubo in la qooyo wuxuu diyaarsan dadka la siiyo ayay u timid oo ninkan nin wuxuu ahaa sadaqa badan oo dadka masaakiinta iyo xujaajta iyo muctamiriinta raashin siiyo dharjiyu ahaa iyadan halkaas wadaadka kale baa jira waxaa kamid a mujaahid taabiciin badan baa saa ku tagay alimaam alazraqi kitaabkiis taariikhu maka kitaabka ha la akhriyo quraysh waxay caabudi jirtay dhaqamadeedii aalihadeedii noocyadeedii iyo xilligay bilowdeen iyo nin kasta wuxuu ahaa waa axsan kitaab weeye taarikhu maka kitaabkaas maktabad daar xadis waa yaalla hala muraajaceeyo warka dhan waa isku dhammaanhayaa waxaa marka dambe kitaab jaamica ku maraysaa soomaalida quburiyiinta iyo quraysh inay walaalayyihiin xagga diinta inay wada dhasheen baad kitaab jaamica ku maroon shiki kaa gelaynin laakiin dib been lagugu akhriyo ahlu qiblo weeye wa ahlu tawxiid yaquuluun laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah saluu calayhi wasalim taas waxay wareejinhayaa hawlaha haddii lagugu maro laakiin weliga haddee ragaadkaa uun kugu jabnaanhaya wax kaa bixiyana allaha kuu sakhiro ah, taariikhu maka taariikhu maka baa la yihahdaa lilimaam alazraqi ilimaam alazraqi kaana wuxuu ahaa ninka laata ah yalutu kii u qoya lahum quraysh asawiiqa saloolka iyo galeyda intii la saloolo ba la shiidaa iyadoo budo bisil marka subag lagu darsadaa caana lagu darsadaa waa boorajkeenna hade waad garanaysaan boorajkeenni fa maata ninkii baa dadka dheefin jiray qiimaha badna fa cakafuu qabrihi ayba dul fadhiisteenba ilaah buu noqday la caabud waagi dambe kala teg markuu qubuurta ka fogaada waxaa loo leeyahay hawlahanaa ku jira wkulu caaqilin yaclam ibn cabaas xadiidkiina sheekhu uu keeni doonaaba asnaamta dhowrka macbuudaadka dhowrka lagu sheegay suuratu nuux lagu sheegay dhowrka ah inayba ahaayeen asmaau qowmin saalixiin niman qiimadooda ilaahay caabudi jiray oo ahlu khayra markay dhammaadeen in sawirkoodi iyo taalladoodii intii lasoo qaaday lagu dayan jiray oo markaad daashaad i hebelba nin cibaado badan buu ahaa hebel soo nin